marka wuxuu dhashay waa dhigay shan boqol iyo afartan iyo ko wuxuuna dhintay markaa lix boqol oo buuruu dhintay markaa sheekhu lix boqol oo buuraa marka jeernig u ahay waay allahu naxariiso marka sheekha kitaabkeeda markaas axaadiistiisu waxay ka kooban tahay taqriiban waxa weya shan boqol oo xadiis ugu badnaan haddii kalena waxa weya waxay ka kooban tahay iyadana afar boqol nusaqa barkood siday ka dhigaan afar boqol iyo markaas waxa weeyaan iyo waxoogaa bay ka kooban tahay ayuu ka koobayaha kitaabka marka kitaabkan eh, wuxuu ugu talaqaday sheekhu cumdat laxkaam macnaheedu waxa weeyaan axkaamta markaa waxa weeye tiirkiis tiirkii waxa weeye tiyo waxay cuskanaysay axkaamta islaamka tiirash tiirkeedii eh, kitaabka markaas waxa weeyaan wuxuu insha allahu tacaala axkaamta ugu khaas yeelay marka insha allahu tacaala waynu waxa weye waxaa laynaga waafajiyo dhaqaajin doonaa midda kale kitaabku shuraax fara badan buu leeyahay shuraaxda waxaa kamid a sharaxay mudaqiq alciid raximah llahu tacaala oo waxa weeyaan ixkaam laxkaam laba mujalad oo fiifiican madbuuc ku afdaawacan waxaa kaloo kamid markaas waxa weeyaan kan hadda aan hayo oo laba iskugu jira tanbiih lafhaam iyo taysiir lcallaam marka tanbiih lafhaamka sheekh ibn cuthaymin baa iska leh bas waan baan filayaa waxogo markaa kitaab waxa weeyaan xaj meelahaasuu ku joogaa baan mulaynaya inuu dhamaystirnay baan mulaynaya tambiihu lafhaam waxaa kaloo markaas waxa weeyaan eh, taysiir alcallaam baa kamid ah markaas waxa weya uu iska leeyahay sheekh cabdullahi bn cabdiraxmaan albasaam uu iska leeyahay sheekha tawdiix axkaamka leh iyo kutub kaloo fara badan intaa iyo kale ka fara badanba waa lagu sharxay kitaabka shuruuc fiican buu leeyahay marka laakiin sharxa taysiru callaamka ah oo laba mujalada baa ugu fiican raaxada insha allah hadii layisan karo waay waynuusa bilaabeynaa qaala sheekh wuxuu yihi alxaafid taqiyudiin abu maxamed cabdulgani bin cabdilwaaxid bin cali bin saruur almaqdasi qaala sheekh sheekh wuxuu yihi alxaafid ee xaafidka taqiyudiini waa markaas waxawey laqabkiisa diinta waxaweye taqigeedii ahaa abu maxamed weeyaan kunyadiisu y magaciisuna cabdulqani binu cabdulwaaxid bin cali binu saruur weeyaan almaqdashi maqdas waa maqdasadu waa meeshuu deganaa weeyaan jamaaciili jamaaciradana waa meeshuu ku dhashaanilin alxamdulna waa madhabkiisa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay usugnaatay subxaana watacaala allihii almaliki ee markaas waxaa weeyaan boqorka ahaa aljabbaari ee awoodda badnaa alwaaxid ee keliga ahaa alqahaare qasbitaanka badnaaye makhluuqa oo dhan awoodiisu ay qasraysa awoodiisa hogaaminaysa macnaha ashhadu waxaan markhaati kacayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo an jirin ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu keligii laa shariika lahu idilaa wax la wadaagtaa ma jirto rabi samaawaati samooyinka allihii iska lahaa iyo walardi dhulka iyo maa baynahumaa wixii ku dhex sugan oo dhan alcasiizi allihii sharafta iyo awoodda badnaa alghafaari ee dhaafitaanka badnaa ee dembiga dhaafiyey waashhadu waxaan markhaati kacayaa ana muxamadan nebi maxamed cabduhu adoonka ilaah inuu yahay warasuulu rasuulkiisa inuu yahay almustafaa ee la doortay almukhtaari ee la doortay sala allahu allaha ammaano caleyhi dushiisa isagii wacalaa aalihi ehelkiisii wa saxbihi iyo saxaabadiisii al adhaari ee daahirka nadiifta ahaa والأخيار شرفت لها أما بعد تاكدي فإن بعض إخواني ويالهي بركود سألني وحي ويديا اختصار الجملة قيب إلى صوت قابية قيب في أحاديث الأحكام أحكام أحاديث إلى قصوا ومما كيك منها اتفق عليه الإمامان لغدي إمام إسكو وافقين ومما كيك ittafaqa calayhim imaamaani labadii imaam ay isku waafaqeen waaya waa bukhaari iyo muslim weeyaan bukhaari iyo muslim weeyaan abu cabdullaahi maxamed bin ismaaciil bin ibraahim albukhaari weeyaan ka koobaade ka labaadna waa muslim alxajaaj bin muslim alqushayr annaysaabuuriyi ahaa weeyaan fa ajabtu waan ajiibay ilaa su-aalihi su-aashiisi waan u ajiibay anoo rajaa almanfacati bihi ilaahay iiguba anfacaan oo rajaynaya wuxuu leeyahay sheekh waxaa igu kalifay kitaabka inaan qoro dad baa iga dalbay oo waxay weydiiyeen axaadiista axkaamta ku saabsan inaan markaa soo ururiyo wax kamid ah inaan soo koobo bay iweydiiyeen kadibna markaas waxa weeyaan oo axaadiistaas welibaatan xadiis oo dhan maahe bukhaari iyo muslim waxa isku waafaqeen marka bukhaari iyo muslim sixada iyagaa ugu sarreeya soo ma cid ka sarraysa cala asaxiixi muttafaqa calayhi kamaa rawa aljucfiyu fardan yultaqaa nawcahaasaa oran jiray kutubta musalaxaad saasuu oran jiray markaas cala asaxiixi saxiix waxaa ugu sarreeya muttafaqa caleyh bukhaari muslim waxay isku waafaqaan kamaa rawa aljucfiyu farda yuntaqa bukhaari wuxuu wariye aan kusoo xiga marka bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen waa iyadaa ugu sayaxsan kitaabka qur-aanka marka lagu yihaada adduunka korkiisa maa bukhaari kitaabka sayaxsan soo ma muslim baana ku xiga waaya culimada qaar kamida laakiin qaba muslim baa ka sayaxsan bukhaari waxa weeyaan abu caliya naysaabuurda la yidhaaho kale marka laakiin waa laga xoog badaya qowl laga xoog badaya maxana imaam suyuudi baa ka jawaabay alfadiisa waman yufadilu muslima fa tartiibahu wa suncahu qad axkama wey qofka muslim baa sayaxsan leh wuxuu eega muslim suu tartiibsan yahay oo hadda dad bukhaarina xadiis ka baadhaa doonto inaad ku eegtaa laga yaabaa oo meel aad kitaab xadiid kitaabu salaa xadiid ka baadhaysa inaad weydaa laga yaabaa kitaab uu ku keeno markaas waxa weeyaan shuruud iyo kitaab ulbeec haduu doono iskaga keeno marka waxa weeya waa way yar adag tahay fiqh lbukhaari fi taraajumihi baa la yidhaha taraxadiid atixiyaadka ku saabsan waa laga yaabaa inuu ku keeno kitaabul istidaan kitaabka gabagabadiisa inuu ku keeno laga yaaba isaga waxbuu markaa u daliishanaya sanadkay faa-ida ugu jirtaa ama matnigay faa iida ugu jirtaa waxbuu isagu markaas waxa weeyaan u daliishanaya marka labada imaam ee labadooda kitaab ay ugu saxiixsan yihiin inaan markaas waxaa weeyaan wax kamida soo ururiyo kasoo gaabiyo wa as'alu llaha ilaahay baan weydiisanaya an yanfacanaa bihi inuu nagu anfaco waman katabahu qofka qora an yanfacanaa inuu nagu anfaco bihi kitaabkan waman qofna ilaahay inuu ku anfaco katabahu qoray aw samicahu dhegeystay qofka kitaabka qora ee bimacnaa sii dhaabaca qofka madbacad sii geliyo ee sii dhaabace sii nashriyo ee sii badiyo ilan sheekhu hal hal nuska keliya qoray sooma ma maxaa adduunka o dhan gaadhsiiyey dad baa dhaawacay sooma maa ka shaqeeya sooma marka waxa weya qofka dhaawacee ka shaqeeya aw samicahu dhegaysta aw qara'ahu akriya aw xafidahu xifdiya aw nadara fiihi fiiriyo oo bal dhaalacdoo fiirfiiriya waayahay sheekhu inoo duceeye aamiin وأن يجعله إله نيالا سبحانه وتعالى كتابك خالصا من البرحلة لوجه الكريم الله وجهيس وناسا قفت العالم كان عبد الله وعلم وضحله إخلاص إلهي درتي سبحانه وتعالى وحن نكاع هذا ودورة كان نقر يرجبوه لما إشعر أنت صغير جبوتهم ورحا دكتور ها نغطوه كدنا هذا حوز كان عاجسوه ما في عنه xadiidka cabdillahi bn camr waa caasna alimaam alxaakim ibn xibaan yaa soo saaray nebigu sal slam xilli kulli camalin sharqa walikulli sharqatin fatra faman kaana fatratu ila sunna naja waman kaana fatratu ila gayri sunna qad halaka wakama qaala calayhi asalaam wuxuu nabi sal slam camal kasta wuxuu leeyahay kolka ugu horeysa la bilaabo nashaad tusaas ma camal kasta oo la bilaabo waxau leeyahay marka ugu horeysa nashaad iyo firfircoonaan baa lagu bilaabaa laakiin maxaa ka dambeysa camal kasta oo noocaasa cajis iyo waxa ka dambeysa qofka inuu iska yar caajiso sooma qofka markaas waxa weeye caajiskiisaas uu ahaba sunnada ee kusii dhaga een sii daynin qofkaas uu badbaaday qofka sii daayee wax kale u kacana uu halaagsamuu nabigu yiri sala allahu alay wasalam marka qofka dhaalinka haddii ilaahay dartiina ka ahaato isla markaana uu sugnaado oo markaa uu daa'imo wixii waxa weeyaan labada hadduu helo waxbuu maran waan yajcalahu niyala khaalis mid baraxla liwajhi lkariim alla wejigiisa wanaagsan muujiban isagoo waajibsanaya lilfawzi guul ladayha alla agtiisa subxaana watacaala fii jannaati annaciimi janno markaas waxaa weeyaan jannooyinka markaa nicmada badan fa inahu ilaahay xasbunaa waa kan uga filan wa nicma alwakiilu mid la tala saarkanla ka uga nicmad badan weeyaan ilaahay subxaana watacaala kitaabu dahaarati dahaaradii halkan laga gelayaa dahaarada xagga luuqada carabiga annadaafatu baa la yidhaha nadaafad weeyaan isilaax ahlucilmiguna waxaa la irtifaacu lxadasi wazawaali najasi ba la yidhaha qofkii inuu xadadkii asqarkii iyo akbarkii labadaba kii wanaagi kii yar ah, iyo nijaasiga inuu iska zuuriyo baa loo yaqaanaa waaye marka dahaaro waa laba qeybsanto dahaaratun xisiya wa dahaaratu macnawiya dahaaro xisiya waxa weeyaan waa waxa waa wax la arko nijaasa iska meynayso xadaskaas ka maydhayso waa dahaaro xisiya layidhaha dahaaro macnawiya jirta dahaaro macnawiya waxaa weeyaa waata qalbiga qalbigana aad dhahirto oo waxa xun macsiyada dembiga laqwiga inaad qulubta ka dhahirto oo markaas waxaa weeyaan ku dhahirto diinta markaas kutubta culamada markaas waxay ka bilaabaan kutubta badanaa dahaarada ka bilaabaan dahaaro maxaa looga bilaabayaa arkaanta salaada looga bilaaba salaada looga bilaabi waaye waxay uga bilaabi waaye لأن آه، طهارة ومفتاح الصلاة صلاة فرهي وياه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حديث إمام في جامعه فصور عليه مفتاح الصلاة طهور وتحريم آه، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم صلاة دوحة لغفر فرتين لغب الله محي حي وطهارة نحن صحاوية لغو لغب الله أكبر نحن لغب حي السلام عليكم وايه allahu mustaaan aleyh sulla midda kale munaasabo kalea ku jirto oo dahaaro markuu ka bilaabayo qofkii macnaa dhaalimka ahaa waxa ku hoos jirtay inuu qalbigiisa dahiro waxaan ilahay dartuu ka ahaada bay yidhaha taasi way ku yar hoos jirtaa bay yidhaaheedo waa loo waa loo yar sarbeynaya waayahay alxadiis alawal marka عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وحول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صار إن والأعمال وعباش بالنيات نيوك عن صحان وإنما لكل من قفك الصلاة وحوصنا لما أنه وحنيسه فمن كان وقف يعطي هجرته هجرته إلى الله لا يحديثه إياه ورسوله رسولكيسة هجرته هجرته إلى الله لا إلى يا رسول رسول رسولكيسة ومن كان هجرته هجرته قفيتها للدنيا ديوسي بخير وحلو aw imra'atan nisnaan yankixu aanu soo guursado fa hijratu hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi wuxuu hijrada bay ahaanaysaa xadiidka waxa wariyey cumar wakhadaab amiir muminiin khulaafada kii labaadna wuu ahaa markaas waxaa weya faaruuq magacaasuna ku ayo laqabuu ahaa wuxuuna markaas waxaa weeyaan islaamay sanadii lixaad ee nebinimada ama sanadii markaas shanaad ee nebinimada maalinka muslimiintu islaame e, maalinku islaamayna muslimiintu bay qaadeen cabdullahi mascuudna wuxuu yiri maazilnaa cizatan mundu aslama cumara marku maanaa ka zuulin markaas waxa weeyaan sharaf markuu waxa weeye cumar islaamay oo markaas waxa weeya cumar waxaa nin geesi ah ayuu ahaa markaas cumarna markaas waxa weeyaan bisha dilxija akhirkeedii markay sii gabagabeysay bisha carafa soo dhaafnay markay sii gabagabeeysay baa la dilay nin majuusi ama ah lulaata majuusi loola jiraa dilay isagana ninkaasaa dilay xadiidkan waa markaas waxa weeyaan waxaa la yidhaha waa jaamic waana xadiiska imaamu shaafici imaamu axmed ay yidhaaheen thuluth thuluth ulcilm weeyaan cilmiga saddex meeloba hal meel weeyaan oo wax waa wax imaa carabka in lagaga hadlo waimaa in qalbiga laga sameeyo waimaa in markaas xubnaha laga sameeyo waa saddexdaa de wixii qalbiga laga sameynayo o dhan xadiiskan baa isku isku wada uruursaday sooma marka waxa weeyaan xadiisku waa xadiis marka aada u weyn oo jaamica weeyaan eh. shay walba nihii u baahan yahay marka qaacidaa lagu soo ururiya xadiidku al umuur bimaqaasidiha baa qaacida la yidhaha umuurtu waa maqaasida iyo qasadkeeda marka xadiidku sabab murid bula sababuu ku yimid sababtuu ku yimidna waxaa ah, waxay ahayd nin eh, baa markaas waxa weeye markii saxaabada iyo nabigu sala allahu alay slam sii zubanaya nin baa waxaa dhacday markaa wuxuu lahaa markaas anaa hijiradaasaan ku jirta ayaasoo afka hayay mana ahayn ninkan wuxuu niyeysnaa wadaad joogta maka umuqays loodhan jiray inuu soo guursado burhaday niyadii baa marka ka xumaatay <laughs> ilaa qiyaam saac waa la hadalhayaa marka muhaajiro umuqays baa markii dambe loo bixiyey umuqayskii hijrooday baa loo bixiyey marka waxa weeyaan qofku wixii uu qalban niyeysto un buu leeyahay markaa hijradana waxaa la yidhaha alintiqaal min baladi shirki ilaa baladi lislaam in wadan gaalo laga tago oo wadan islaam loo kaca la yidhaha lakin inaga maanta waxaa ku badan dadka in biduuni sabab in loo kaco wadan gaalo soo ma oo faa-iidi markaas shuruud ilaa lix a loo shardiyaa qofku markuu wadan gaalo tagay lix shardiyaa loo shardiyaa culimadu shardiyaa iskala tegi karan qof lixdaa shardi waxaa kow ka ah qofkani markaas waxaa weeyaan in dan adag ay ku qasbayso danta adag markay ku qasbaysana qofku waa inuu qof cilmi la yahay isla markaana waxa weeyaan shubhada iska difaaci kara oo markaa inuu isagu wax soo jiito mooyaan aan la jiidan karin oo dacwada isaguna bixiyo mooyaane isagaan la dacweyn karin daaci markaas waxawey isagu aana noqon karin lakin isaga inaan lagu noqon karin daaci loo yeeri karo <laughs> way shuruuda ilaa lix wey markaa waa sida waayah allahuma asalaam aleyhi tuqlaan xadiidka isagaa macruuf soo ma waaya can abi hurayrat radi allahu taala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuullah rasuulka ilaahi sala allahu aleyhi wasalam wuxuu yihi laa yaqbal allahu ilaahay ma aqbala salaata axadikum idinkayga kamid salaadiisa idaa axdatha markuu xadatho xataa yatawada ilaa uu weyseysto salaadiina ilaahay ma aqbala subxaana watacaala midinkan kamida salaadiisa markay weysadu ka jabto ilaa uu weyseysto xadiidka abu hureyra wariyay abu hureyra waa cabdiraxmaan bnu sakhr adawsi khaybar waktigiisa waktigii khaybar la furinayo waa sanadkii toddobaad ee hijrada kadib waa kibeliga laazimay sala allahu caleyhi wasalam kadee cilmiga xasaniyeen saxaabada ninkii ugu badiyay xadiiska soo sida maahay soo ninkii ugu badiyay maahay idan warkaa waxaa weeya saxaabada nin ka badiyey mana jirin ba xadiiska nin ka badiyey ma jirin shan kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiis uu soo wariyey saxaabigaas abu hureyra markaas waxa weeyaan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa markaas inay min shuruudi salaati ay kamid tahay adahaaratu inay kamid tahay oo inuu qofku daahir yahay xadadkaasi ama akbar ha noqdo ama asqar ha noqde inuu markaa weysaysto laakiin xadiidka hadda weysadu ka hadlayaa waa inuu weyseysto oo weyse qab salaadii uu ku gala weeyaan salaad bilaa weyse qab ansaxaysaana inayna jirin oo ilaahay subxaana watacaala uuna aqbalay waaya marka qofka muxdidka ah waysadiisu inay jaban tahay oo wixii markaas waxa weeyaan waysadiisa jabinayaana uu yahay wixii markaa labada wada kasoo baxa inay markaa ayuu tilmaamayaa xadiidku dhahaaraduna inay min shuruudi salaati kamid tahayoo salaadu ayna ansaxayn laa yaqbal llahu ilahi ma aqbala salaata axadikum idinka kamid salaadiisa ida axdathu markuu xadatho xataa yatawada ilaa uu weysaysto cabdillahi bni عن عبد الله بن عمرو وعاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا وحين قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي annaar weylun hoog baa هوبا أسغناري للعقاب cirdo min النار naar xaggeed marka waxa weeye weyn laqaa min annaar waa markaas waxa weeye min tacbiir aljuz-i wa iraadat lkulli baa la yidhaahaa qeyb baa la cabiray waxaana laga waxaa loo jeedaa dhammaan warkaas cirbaha keliya laga cadaayi maaha waa saaxib alcaqaab si imaam shawkaani iyo keyrkii bay yidhaaheen oo qofkii cirbaha iska lahaa baa la cadaabaya cirbaha keliya la cadaabayaba abilahab markii laga hadlay waxaa layihi tabban yadaa abi lahabin baa labadiisa qacmood keliya la sheegay soo ma labada qacmood ba laga cadaabi lagama wada gebigiisa la cadaaba laga wada labada qacmood waa la sheego tacbiir ljuzi wairaadati lkulli waxa yaqaaniy waayahay cabdullaahi bni camr wacaas waa alqurashi wuxuu ahaa nin cibaado badan axaadiista nabigana sala allahu alay wasalam intuu wariyey xaafid buu ku ahaa isagana xaafid buu ku ahaa markaas wuxuuna dhintay markaa lixdan iyo saddex markay hijrada nabigu ahayd bisha dilxija gabagabadeedii korkasii dhamaaneysa waayo allahuma salam aleykum waxaana markaas waxa weeyaan weylun hoog baa u sugnaan laqaaba cerbo min annaar naar xaggeed allatii sheekhuna wuxuu oran jiray allatii laa yanaalu halmaa diiba aynu weliba aysan gaarin waxa weeyaan cerbaha macnaa ayna meesha ayna biyuhu gaarin baa laga wadaa le marka waa inayna biyaha wada gaarsiiso inta weysada markaa xubnahaad ku weyseysanayso waa inaad qumaati wada gaarsiiso ood ka bogoto adoon dee waswaasuuna ku qaadayo dadka markood baa ku jiraayo malaha maada meelin ku celiw ku celiw lajna daa'ima fataawo la weydiinayo akriyaysa wax kale ka hor waxa qofbaa weydiinaya wax weydiinayay waxa weya ma ilaa aan soddon jeer ku celiyo weysada ima noqoto oo malaha markaa waxawey ma gaarinta maahay bud waan ku celi waan ku celin waan ku celi haddee waswaska iska dawa shaydaanka iska naaro marka biyaha ka dhameynina hadee shaydaanka iska naarto cayru markaas waxa wey hal mar ma weyseyso waaya allahu mustacaan aleyhi وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول إذا توضع مركو ويسيس أحدكم متين فليجعل هيا في أنف سنك سماء بيو ثم ليستنفر هيسك صافر ليه فيف هيسك سويناه فلي ومن استجمر قف نيحكو إسجيسله فليوتر وتريه وإذا استيقظ مركو صوته أحدكم متين من نومي هرديس وخصوته صنع فليغسل يديه لودي سقع مضهم ميره qabla an yadkilahumaa intuuna gelin ka hor fil inaai weelka halaatan saddex jeer qacmaha hameero fa ina axadakum idinkeedi kamida laa yadri ma ogo ayna baatat yaduhu qacantiisu meela bariday wafii lafdi limuslim lafdi kaloo muslim usugnaaday wuxuu ahaa waliyastanshiq ha kusan daahirsado bimin xorayhi waxa weeyaan labadiisa dul labadiisa dul manqiraanku waa labada dul weeyaan yalmaai biyaha markaas waxay xaggooda marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa uu ka hadlayaa markaas qofku kow horta bal inuu markaas waxaysan sandaahirsado markaasan daahirsiga xadiidka waxa laga qaadanaya waajib yaha laga qaadanaya waayo nabigu sala allahu alay wasalam amar buu ku bixiyey wuxuu yidhi faliyajcal fii anfihi maa sankiisa biyo ha yeelo biyo sankiisa ha yeelo marka dee sankii biyo ha yeelo marka la yidhi waa amar weeyaan amarkuna waajib buu keenaa de wixii wax u diidayana lama hayo markaa marka waa waajib weeyaan waayo dee maxaad usan daahirasatayna qiyaamada lagu weydiin maayo laakiin in lagu weydi oo in lagaa ajri waa la hubaa nabigaana sheegay sala allahu alayh wasalam laakiin waxa weeyaan haddii aad san daahirsan weydoo sunno kasoo qaado dee in lagu laguu qabsadaa laga yaabaa soo ma marka waxa weeyaan dheeraysa gaabsadaa gaabsada ma dheerayso waa sidaa weeyaan marka eh, waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya sunada inay kamid tahay qofku haduu ku isudiyeysanaya dhagax ama wixii lamida ah, oo geedaha iyo waxyaabaha lamidka warqadaha lamid ahe inuu tiro dheer saddex iyo shan iyo wixii lamida ah, tiro dheer uu isudiyeyso eh, waxaa lamid oo ah aadaabta iyadana kamida inuu qofku markaa markii waxaweyaan subaxii markuu dee soo tooso ama habeenkii intuuna weelka qacanta gelinin inuu qacantiisa saddex jeer mayro waana markaas waxa weeyaan aadaabta islaamka bay kamid tahay oo nadaafada islaamka ay kamid tahay waayo nabigu sala allahu alay w slam wuxuu yihi qofkii muti ma ogo gacantiisu meelay maramay midba waxaa laga sheegaya wuxuu yihi oo seena ogeyn warma gacanteydaan ogahay mar walba gacanteyda eh. war ma ogide eh, ayaan iska maydho may may waan ogahay waayahay baa layidhi xisbixii danbaan arkay isagoo dabada gacanta kula jira war waa sidee <laughs> marka waxa weeyaan laazim waa inuu qofku aadaabta islaamka mhm. uu ku dhaqmo weeyaan waayahay qaala wuxuuri ana rasuula sal slam qaala wuxuuri watawada mhm. marku weysiista axaduku midkiin faliyajcal ha yeela fii anfii sankiisa maa biyo uma liyastanfir fiif ha iska soo yidhaaho waman istajmara qofku markaas oo nabigu sal slam wuxuu yihi shaydaan xaggan uu hoydaa buuri san kuu hoydaa marka dee si una kuugu dhaldhalin fiif iska soo dhaho iska soo daadi baalka waa sidaa uma liystamtir fifa iska soo yidhaahdo man istajmara qofka dhagax ku isgeysana ama wixii lamidana falyatrib hawtliyo tira isdheer ha ka dhiga macnaha waida stayqada markuu waxaa soo toosa axadiku midkii min nawmi hurdadiisa oo kasoo tooso falyaqsil eh, ha yeedho fi yadayhi falyaqsil yadayhi labadiisa gacmood ha maydho qabla an yadkula yadkulahumaa intuuna gelin fil cinaa'i weelka halaatan saddex fa ina axadakum midkaydin mida ah laa yadri ma ogo أيضا أيوة، باتت يده قعد زمان دربي وفي لفظ لمسلم لفظ فلمسلم صناد وحوها فليستنشق من خريه فليستنشق وكسن ظاهر صدب من خريه لودي سمرق أصحاب الدل حكم إلى من الماء بيا حقوها كسن ظاهر صدب وايه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري laa yabuulan ma ku kaajib axadukum midkiin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya alladii biyahaasoo laa yajri aan soconin uma yaqtasilu ka meydhanto minhu xaggiisa wabni muslim muslim waxaa u sugnaaday riwaayo kale laa yaqtasilu axadukum midkiin markaas waxaaweeye yuna ku meydhanin fi lmaai biyihii addaa'imi ee fadhiyay wahuwa junubu isagoo janaaba leh marka dee ta hore waxaa weye xadiidka laba arimood buu ka hadlayaayo biyaha fadhiya qofku inuu ku kaajo kadibna uu ka maydho aadaabta kamid maaha marka lagama wado haddii aadan ku maydhanayn waad ku kaadi waad ku kaadi kartaa maaha waxa weeyaan way sii kala daran tahay labadu waa qalade laakiin waxaa qalada ah, in markaas waxa weeyaan adigii intaad biyihii markaas waxa weeyaan ku maydhato ku kaaddo waa qalad haddana inaad kusii maydhatona kaba sii darantay biyihii aad ku dhex kaadayso ma waa qawasii qalan tahay haddii aad qofku janaabo leeyahayna eh, haddii de ku dhex maydho dhib ma keenayso oo de waxa weeye qofkii waxa weye <laughs> ma dhib maaha laakiin aadaabtaa waxay tahay iyo sida fiican inaad biyaha intaa soo darsato soo dhaansato inaad banaanka ku maydhato aadaabtaas sidaas weya fuqahada shaaficiyadu waxay idhaaheen haddii markaas waxa weya qofku oo hal mar intuu niyeysto uu berkadu saa umakuurko kasoo dhex baxo bes u maydhabaydaa ila muhiimadu waxaa jirka in biyaha lawada gaargaarsiin bay tahay laakiin in laisku jijibiyo waxyaalahaas sunnu ahaa marka waxay dhaha hal mid hadaa soo marka biyaha kaadida ama ku dhex shub ama ku dhex kaadi say doonaha noqoteen lama ogolo waxaan saa uleeyahay sheekh culimada zaahiriyada kamida madabka zaahiriyada oo ibnu xasmi loo yaqaano ibnu xasmi raximah allahu tacaala ba wuxuu yidhi dhib male buu yidhi waxaa weye xadiidku wuxuu ka hadlayay inuu ku dhex kaado mise hadda weel intaad kusoo kaado weelkaa soo qaad biyihi kudhex shubto dad buu leeyahay wa waa madhabka daahiriyada moogtahay naska daahirkiisa isna ka muuqata bay qaataan mafhuum iyo qiyaas iyo manduuq iyo waxaa ma fiiriya manduuqa bay eegaanba madhabka daahiriyada kamid imaamkaasina waayahay maa yabulanna yunaysan ku kaajin axadukum midkiin filmaa-i daayin biyaha fadhiyay alladii kuwaasoo laaya yajri aan socday kuwa socda ka waran iyada laguma kaaji karo lakin kala daran yihiin uma yaqtasilu minhu kadibna uu ka maydho haduuna ka maydhanayaba ma banaano walimuslim waxaa usugnaaday laa yaqtasila axadukum midkiina maydhanin fi lmaai daa'im biyihiisa gay huwa julbi isagoo janaabo leh ee biyaha soo qaado allahu mustaaanu aleytullah marka nahyigan culimadu waxay isku idkhilaafaan nahyu taxriim baa oo waaba xaaraamo waxay waa laisku haystaa oo eh, xaaraam wey mise waa karaahiye oo xaaraam maaha way isku haystaan maalikiyadu marka waxay qabaan waa karaahiye qabaan biyaha in lagu dhex gaaja xaaraan maahe karaahiyay qabaan xanaabilada iyo daahiriyadu xanaabilada sheekha yuu kamid yahay xanaabilada suma xanaabilada iyo daahiriyada hadda sheegayena waa xaaraan bay qabaan culamada qeybo kamidna waxay ku tagaan tafsiir kale waa lakala qaadi bay idhaaheen biyaha yar waa xaaraan bay idhaaheen kuwa faraha badanna waa karaahiya bay idhaaheen sida ugu raajaxsanna waxaa weeyaan biyaha markaas waxaa weeyaan ama ha yaraadaan ama ha banaadaan waa xaaraan wey laguna haaji kara mar waaye waxaa kale markaa sheegaan biyaha lagu dhex gaajay madaahir baa mise waa nijaas dee dhacday lagu dhex kaajo madaahir baa mise waa nijaas haddii uu doorsoomaan nijaasa darteedna ay u doorsoomaan biyihii waa nijaas ijmaacan waa laisku waafaqsanya taas laisuma khilaafsano haddii laakiin una doorsoomin biyihiina markaas waxa weeyaan ay fara badan yihiin oo ina yarayn iyadana waa daahir ijmaacan laakiin biyihii haddii ay yar yihiin ayna doorsoomin ka waran waa taata la isku hayaa waa saddex masalo biyihii lagu dhex gaajay haddii ay doorsoodaan ama hay rabaan ama ha badnaadaan nijaasa darteedna ay u doorsoomaan bes waxa weeyaan waa waa nijaas ijmaaca biyihiina haddii ay markaa waxa weeyaan badan yihiin isla markaana ayna doorsoomin iyadana waa daahir ijmaaca biyihii laakiin hadday yar yihiin islamarkaana ayna doorsamo weeyaan ka waran ma ba mise waa daahiro abu hurayra iyo ibnu cabaas cabdillah ibnu cabaas iyo xasan albasri iyo saciid musayib culimo fara badan waxay qabaan iyo imaamu maalik iyo bukhaari iyo waxay qabaan inuu nijaasahay imaam bukhaarina saxiixiisa axaadiis fara badan buu taxay oo tilmaamaya in markaas waxa weya nijaasayna ahayn biyaha yar wadalka fiqiga shaaficiyada wuxuu qabaa biyuhu hadday yar yihiin maxaa ku nijaasoobayaan bimulaaqaati nijaasa mar hadda nijaasada kuwa dhacda ama haddood soomaya doorsoon sooma ee kuwa doorsoonka loo eegayaa inay urta ama dhadhanka ama mida ku doorsan waa biyaha faraha badan bay yidhaaheen waa tata lagu haystaa marka taa marka imaamu bukhaari iyo imaamu maalik iyo daawud zaahir iyo cabdillahi bn cabaas iyo abu hureyre iyo saciid musayib iyo xasan albasri iyo waxay qabaan waa daahir bay qabaan buhaari bukhaariga saxiixiisa intaas xadiis buu taxay markaas markaas cabdillahi bni cumar iyo mujaahid iyo xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada waxay qabaan waa nijaas bay qabaan waa nijaas bay qabaan mas'aladana waxaa raajixa waa daahir biyuhu mar haddii ay ayna doorsoomin ama nijaasa ha ku dhamayn ku dhicin waa daahir weeyaan waayo can abi anas radi allahu taala canhu an rasuullahi sala allahu alay wasalam qaal wuxu uhi idaa shariba alkalbu aygu markuu caba fiinaayo axaduku midinkeeda kamida weelkiisa faniya silhu habeena sabcan toddoba jeer muslim waxaa usugnaaday uulaahuna midda ugu horeysa bituraabi ciid markaas waxa weeyaan ku daro walahu waxaa usugnaaday muslim min xadiidi cabdillahi mugafal ana rasuulahi sala allahu alay wasalam qaal wuxuu yihi idaa waraqa alkalbu aygu markuu la galo afka fi linaa'i weelka fagsiluuhu mayna sabcan toddoba jeer wacafiluuhu ahaaminata tasdiidad ku jijibiya bituraabi ciid xadiidku wuxuu tilmaamayaa kayfiyada la iskaga dhahiro markaas waxaa weeya kayfiyada la iskaga dhahiro nijaas nijaasciida waa toddoba jeer baa la maynayaa toddobadaa jeer mid kamida ciid lagu daraya isha waxaad moodaa lafdiga inuu isan khilaafsan yahay oo lafdiguna wuxuu sheegay mid eh, toddoba la maydata horena ku danciiso maaha laakiin laftiganaba wuxuu sheegaya tasdiidaad in isku jibiyo marka sideed jeer baa la meynayaa maya waxaa lagu jamciyaa waa todobadii un laakiin ciidda marka lagu jijibiyo maxay u baahan tahay biyo in lagaga raaciyo soo maa biyaha lagaa raacinayo iyo ciidda ku jibinteeda laba loo kala tirinaya markaasay sideed noqonaysaa mid haddii la iskaga soo dhigana toddoba bay noqonaysaa saasaa loo jamciyaa waxaa kaloo markaas culimada isku yar khilaafaan waxa weeyaan in toddoba laga dhiga ma waajiba mise waa laga yareyn karaa tartiibtuse ma waxa weeyaan oo kow laba saddex sidaa loo waxeeyo waajiba marka waa sidee sida xaqa ah ee xadiidkanan ka cad waxa weeyaan ee markaas waxa weeye aadka u cad waa markaas waxa weeyaan haa waa waajib toddobadu sidaa toddobaana laga dhigayaa lagamana yareyn karo toddobadaas ciidda marka wax kaloo lamida malka warqiyada oo ciidda wax kale oo iyada booskeeda buuxinaysa malka warqan muse ciidinba waajiba maya ciidda wixii booskiisa waajibayda ciidda xunkeedu qabanaya oo tusaale ahaan waa markaas waxa weeyaan saabuunta oo kale shambo oo kale waxyaalaha ila ciidda waxaa lagu talagalay waxaanu gooyo soo wixii wax gooynaya ee ciidda xukunkeeda qaadanaya o dhanna waa lamid weeyaan leanna qasadka iyo ujeedadu waxa waa in la dahiree ma aha ciidda ujeedadu waana sidaa waxaa qaba in wixii lamida lagu dahiri karo imaam axmed iyo imaamu shaafici qowlkiisa mashhuurka iyo imaamu shaafici qowl kamida ah. laakiin mashhuurka midka shaaficiyada suu badan yahay shaaficiyada suu badan yahay waxay qabaan ciid la qaban lahay xal boqol shaambo boqol saamun iyo boqol shaambo hadii laisku daro waxay ku waa macnaa waxay leedahay ciidda la qaban lahay laakiin saasaa moodaan uraajiya waynu ka socona can xuraan mawla cusmaan bni cafaan radia allahu tacaala canhu anahu raa wuxuu arkay cusmaan cusmaan buu arkay anahu raa wuxuu arkay cusmaan dacaa isagoo soo qaaday cusmaan biwuduu'i weyso fa afraqa uu ku shubay calaa yadayhi labadiisa qacmood min ilaa'ihi weelkiisa uu kaga shubay faqasalahumaa wuu dhaqay qacmihii halaata marqaatin saddex jeer uma adkala wuu geliyey yamiinahu midigtiisii buu geliyey cusmaan fil wuduu'i weelkii biyaha ku jireen uma tanadu madda wuu luqluqday wastanshaqa wuusa daahirsaday wastantara fiifna wuu iska soo yeeray uma qasala wejha wejigiisuu dhaqay salaatan saddex jeer wayadeyh labadiisa qacmoodna wuu dhaqay ila lmurfiqeyni ilaa jiqilooyinka laga gaadho talaatan saddex jeer uma masaxa birqa'sihi madaxiisuu masaxay uma qasala wuu dhaqay kiltaa rijlayhi labadiisa lugoodba talaatan saddex jeer uma qaala wuxuu yihi ra-aytu nabiya nabigii arkay sala allahu alay wasalam tawadaca isagoo weysaystay naxwa wuduu'i weysadayda oo kale haada ee tana wa qaala wuxuu yidhi man tawadaca qofka weysaysta naxwa wuduu'i weysadaydaoo kale haada ee tana uma sallaa tukada rakcatayna laba ragcadood laa yuxadisu fiihimaa isagoon ugu sheekeynay naftiisu laa yuxadis iyagan ugu sheekeynay fiihimaa labada ragcadood dhexdooda nafsuhu naftiisu afar oo macnaa wax kale iyo mashquul kale una ku jira qalbigiisa oo ilaahay keliguu faaruqiyo qalbigiisa gafara allahu ilaahay waa u dhaafaya lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dambihi dambigiisa ka mida marka xumraan binu xumraankani waa xumraan binu abaan binu khaalid baa la yidhaahaa taabiciinta waaweyn buu kamid ahaa isagu saxaabi ma ahayn addoon buuna ahaa e waxaa xoreeyey cusmaan binu cafaan wuxuuna dhintay markii ay hijradu ahayd toddobaatan iyo shan marka hijrada nabigu ahayd cusmaan binu cafaan waa gureysiina waa khulafada kii saddexaasada cusmaan binu cafaan binu abilcaas binu umayat alqurashiyaa layidhaaha marka waxaa weeye raggii hore islaami waxaa de abubakar markuu islaamay raggu u yeedhay ee islaamnimada uu u yeedhay baa markaa kamid ahay dilnuuray baa loo yaqaanay waxaa loogu bixiyey labadii gabdhood ee nabiga sala allahu caleyhi wasalamba isagaa qabayo markii waxaweye ay ka dhibatay waxaweye ruqiya beder waakii kaba qeyb qaada wuxuuna kaga har iyadaa xanuunsanaysay markaa iyada wadwaday kadibna way dhimatay umu baa loogu xujisiiyey markii dambe markaas waxa weya sidaas ruu markaas waxa weyaan ku hayay waxaana la yidhaha markaas waxa weyaan imaamkaas waa la dilay isagoo shahiida maalin jimcaha bacdalcasr baa la dilay bisha dilxijo carafa carafee soo dhaafime sideed iyo toban ay ahayd habeenkii sabtidana waa la aasay markaydimada nabiga ahayd bay ahayd soddon iyo shan markaydima nabigu ahayd qabrigiisuna waa meel macruufo hadda markaad xajka tagto waa lagu tusi waxaa weeyaan baqeyc buu ku yaala magaalaha baqeyc waa lagu tusi karaa marka imaam weyn buu ahaa marka xadiidka wuxuu noo tilmaamayaa weysadii markaas waxaa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ismaan bn cafaan baa inoo tilmaamaya baratigaal ahaan buuna inagu siinaya waayo marka haddii wuduu la yidhaah alwuduu awowga la godo waa weyseysiga laftiisa weeyaan weyseysiga laftiisa weeyaan haddii markaas waxaa weeyaan waduu la yidhaaho oo la fadxiyana waduu haddii la yidhaahana waa bimacnaa biyaha lagu dahaaro qaadanayo alwaduu waa biyaha lagu daaro qaadanaya wuduu waa ficilka weysaysiga laftiisa wey waa ficilka weysaysiga laftiisa allahu mustacaan halkaa marka waxaa yar daqiiqada dul istaageynaa ee sanbaahirsigani mawaajibaa mise waa sunnee imaamu abu xaniifa iyo iyo shaafici saddexdaa imaam iyo sufyaani athawri waxay qabaan inuu markaas waxaa sunno yahay ee waajibuna ahayn sanbaahirsigu huwa waajib aan suma laakiin imaam axmed wuxuu qabaa markaas waxa weeya waa waajib waana sida isxaaq ibnu ibraahim alqahawey uu qabo marka madhabka imaamu shaafici imaamu shaafic imaam mari abuxaniifiya culimadaas waxay daliishanayaan aayadda qur-aanka ah. waxa weeyaan faqsul wujuuhakum weydiyakum aayadda marka waxaa lagu sheegay un waxa weeyaan wejigii gacmihii iyo lugihii iyo madaxii bes sandaahirs lagu darin bay yidhahdeen aayadda marka maxaa ka rabta yidhahdeen hadduu waajib yahay halkaasay baranayaan ay ku haystaan eh, marka waxaa laakiin sax abaa la yidhaahaa eh, waxaa weeye sadaahirsigu waa nooc wejiga kamida ah. wejigu kamid yahay maadaama wejiga kamid yahay waa xubin wejiga kamida ah. walidaalika aayaddu way dhalaaqday oo caam ahaan bay u tilmaantay xadiidkuna tafsiil ahaan buu tilmaamayo wuu sii kala saaray weya marka waxaa xoog badan adu kolley wejiga iyo sadaaxirsi la sameeyo can camr bn yaxya almaazin can abihi qaala wuxuu uri shahidtu camar ibn abilxasan baan ka qeyb qaatay sacala cabdullaahi ibnu zayd isagoo weydiiyey can wado-i nabi nabiga sala allahu alay slam weysadiisa fadacaa bitawrin buu yeedhay fadacaa wuxuu u yeedhay bitawrin weel min maain in biyo ah fatawadaca wuu weysaystay lahum iyaga wado nabiyi nabiga weysadiisiibuu buu u weysaystay sala allahu alay wasalam fa akfaca wuu ku shubay cala yadayhi labadiisa qacmood min atawri tawarka xaggiisii uu kaga shubay faqasala yadayhi labadiisii qacdood buu dhaqay halaatan saddex jeer uma adkhala wuu dhaqay yaddahu qacantiisii fi tawrkii markaas waxa weye uma adkhala wuu geliyey yaddahu qacantiisii fi tawri weelkii tawrkaa waa weel marka naxaas laga sameeyo madmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sadaahirsaday wastantara fiifna wuu iska soo yeeray halaatan saddex jeer bitalaatin qarafaatin saddex qaadasho oo luqluqashadan iyo sadaahadan saddex buu ku jebiyey anaanta saa usoo qaatay uu qeybna ku saddaxaqsaday qeybna ku noqnoqday haddana uu soo qaatay mar labaad qeybna ku noqnoqday qeybna ku saddaxaqsaday haddana mar saddexaad buu sidaa saasaa fadli badan waa waxaa laga fadli badan yahay oo iyaduna jirta inaad saddex jeerna ku saddaxaqsato saddex jeerna aad ku noqnoqoto marka dee waa lix bay noqonaysaa marka saddex kusoo gaabi saddex inaad kusoo gaabiso bay markaas waxaa wey noqonaysaa allahu mustacaan ثم أدخله اليديه لويس قعباض عفوا ثم أدخل يده في التول فغسل وجه وجه يسير رقي ثلاثة صبح جال ثم أدخل يديه لويس قعباض مقلي فغسلهما ورقي مرغتين لوجه إلى المرفقين تقلوه في الأجار ثم أدخله يديه لويس قعباض ومسح بهما وقم صحراس الحيسة فأقبل بهما وسوق بلي وأدبر أول دور جدي مرغة واحدة مر كليئة ثم غسل رجليه لوليس اللغات منقيه wafii riwaayati riwaayatan waxay ahayd bada-a ka bilaabay bimuqadamin ra'sihi madaxiisa xaggan hore xataa dahabay laau tagsiiyey bihimaa labadii qacdood ilaa qafaahu qadaadkiisa uma radahumaa wuu soo celiyey xataa rajaca ilaa kusoo ku soo noqday ilalmakaani meeshii alladii meeshaasoo bada-a ka bilaabay minhu xaggiisa wafii riwaayati kale waxay ahayd ataana rasuul lahi nabiyu sala allahu alay wasalam fa akhrajnaa lahu maa biyaanu usoo saarnay oo min tawrin markaas waxaa weel nuxaasa ku jira min tawri weel weelkoo min safrin nuxaas ka samaysan muttafaqun caleyh atawr shibhu dasdi disiguu shabaha dasti wacnaa disiguu shabaha wey waa weel dis low eeg macnaha sida disidoo kalea nuxaas macna badanaa laga sameeyaa waa weel nuxaas laga sameeyo aynu kusoo googeyna عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيث كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يعجبك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبك وياب قليه التيمر بدقيسه في تمعره كبقشبيسه وترجله شليسه فيرشديسه وظهوره ظهر قادشديسه وفي شأنه كله يا أرميسة نباتي الخاص وحويا أرميسة نباتي wuxuu markaa midigtu jeclaa wixii markaa ka ahayn waxyaalahay diintu ay kasoo reebtay sida suuligoo kale iyo waxyaala midkaade midaxaa la horgeysiinayaa halkaas kudil allahu alam insha alla halkaas lagu jiro insha allahu taala saacad ilkaade soma ah.